النسائي في ليلة الأحد الموافق للسادس والعشرين من شهر صفر عام 1443 الهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ في كتاب الأربعين وانتهى بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزق الإخلاص في القول والعمل إنه سميع وجيب الدعوات مجلس كان ومجلس لبا بقوليه labaatanaad ee majaalistul markay sharax koobnay kitaabka sunna nasaa-i habeenkan waa habeen axadda kuna beegan lix iyo labaatan way safar kun afar boqol iyo saddex iyo afartanka jir nabigeena sala allahu calayhi wa aalihi wasalam halkan waxaan ka bilaabaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala kitaabu addaxaayaa kitaabu daxaayaa udxiyada kitaabkeeda haadaa maxalu bayaanihi weeyaan udxiyada oo taqaaneen oo xajka inta badan la xiriiri jirtay kutubaha fiqigana inta badan halkaas ay raacin jireen ayaa alimaam nasai caleyh raxmat ullah kitaabu saydi waاdabaa'ix ayuu daba dhigay haddii xagga la mariyana dhib ma lahan haddii halkan la keenana dhib ma lahan in sha allahu tabaaraka wa tacaala marka halkan waxaan ka gelaynaa udxiyadii iyo waxyaabo aada u badan oo la xiriira udxiyada qeyb fiicanna waxay ka qaadan doontaa insha allahu tabaaraka wa tacaala eh, casharkeenna iyo waxaa weeyaan geedi socodka kitaabka markii ayada aan ka dhammaanana insha allahu tabaaraka wa tacaala kitaab aad iyo aad muhiim u ah oo annaga khaasatan haddii aan nahay reer eh, nairobi iyo reer islii aada noo khuseeya oo la yidhaha kitaabu ayaa insha allah tabaaraka watacaala ayaa eh, nooga xigi doono laakiin kan dhowr cashar ayuu noqon doonaa usbuucan inuu wada qaato waa suuragal dhowrkan habeen caawa iyo saddexda habeen oo ka dambaysan insha allah tabaaraka watacaala kadib ayaan geli doonaa kitaab اlbuyuuc kitaab udxiyada kitaabkeeda hada maxalu bayaanihi weeyaan xadiidka afar kun iyo saddex boqol iyo kow iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa udxiyada marka laba jeer buy dhacdaa midda koobaad waa xilliga ciiduladxaaga xoolaha caadigo loo gowraca budxiyataas waa la dhahaa xoolaha marka ciiduladxaa la jooga la gowraca oo ariga ama geela ama looda ood lagu udxiyaysta waxaa la yihahda udxiyo waa caadi taayada weeyaan sidoo kale waxaa soo gala markii xajka la joogana waxyaabaha la gowraca nusuga la gowraca udxiya iyadna waa la dhihi karaa sidaa weyaan xadiidka afar kun saddex boqol iyo ko iyo lixdanaad waa xadii saxiixa qaala alimam nasaعي aلي mat abarna sulayman ibnu salm albalkhiy waa qaala xadaثna nadr wahu bn shumayl waa tabt qaala anbana shucbat wa can malik ibnu anas imam da alhijra wa axad اlأma اlmatbuuciin alarbaca can abi muslim wa camr ibn muslim اleyثi almadani waa waa saduq cafwan saduq weeyaan hahay can saciid ibn musayib raxima اllah اljamiic can umi salamata umi اlmuminiin hindi weeyaane radia allahu tacala an ardaha can اnebi nabig waxay ka wari sal slm qaala nabigeena inuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam man ra'aa qofkii arka hilaala dilxijati dilxija bisheeda arko iyo dayaxeeda arko hee oo fa araada doona marka an yudaxiya udxiya inuu sameeyo ood gowrac sameeyo falaa ya'khud yuusan ka taabanin uu ka qaadin min shacrihi timiyihiisa walaa min adfaarihi cidiyihiisa xataa yudaxiya ilaa udxiyada uu ka guta saasuu nabigeena amar ku bixiyey sala allahu calayhi waali wasalam mar dhow markaan soo maraynay axkaamta udxiyada waa tii aan ka hadlaynayoo tobankan bisha dilxija ee hore oo maalinta ciidaho maalin tobanaadka wixii ka horeeya qofka udxiyo gowraca inuu cidiyaha iyo timaha iyo taabanin waa tii aan muxuu ahaa ka soo hadli jirnay xadiidka isaga waa kan marka xadiidka afar kun saddex boqol iyo laba iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasri alay ramat llah akhbarna ibnu cabdillaahi ibnu cabdilxakam almisri waa can shucayb ibnu leyth alfihim isicdi almisrida waa hiqatu nabiilun faqiih qaala anbana leyth ibnu sacd waa imaamu ahli misr waa faqiih ataqanin qala wuxuu leyth ibnu sacd xadaana waxaa noo warramay khaalid ibn yaziid aljumaxi waa faqiih can ibn abi hilaal waa saciid ibn abi hilaal leythi mowlaahum waa imaam الnasaئي wuxuu leeyahay lam ara libni xasmin fii tadciifi salaf ibni xasmi ayaa wuxuu yihi ninkan ibn abi hilaal yihah waa daciif laakiin cid ugu horeysay ma arkin ayuu ley raxima اllah اljamic can camr ibn muslim alleythi waa saduuq anahu camr ibn camr leythi qaala wuxuu yidhi ahbaranii waxaa ii warramay qaala midinkugu jirta anahu qaala midinkugu jirtaa anahu qaala midinkugu jirtaa annaga wax noogu jir lama arka anahu ahbaranii ayaa qoran anahu isaga qaala wuxuu yidhi qaala hala geliyey meeshaas abaranii waxaa ii warramay ibnu almusayab ninka la yihahdo saciid ibn musayab ayaa ii warramay ana uma salmata umu salma oo zawji ana uma salmata zawja nabiy sal sl nabig xaaskiisa alayh sl slam akhbarat waxay u sheegtay ana rasuula rasulk sal اlah al slm qaala rasuulka inuu yidhi man araada qofkii doona an yudaiya udxiya inuu muxuu ahaa gowraca falaa yaqlim yuusan gaabinin min adfaarihi codiyahiisa walaa yaxliq yuusan xiiran shay-an shay oo min shacri tamiisa ka mid ah fii cashri alwal tobanka hore oo min dilxijati bisha dilxija weeyaan maalin tobanaad kuma jirta dabcan marka la gowrac wixii ka dambe khalaas weeyaan xadiid afarku saddex boqol iyo saddex iyo lixdanaad waa xadiid daciif isnaad ah qaala alimam nasai alayh mtl akbarna cali ibn xujr waa hiqatun xaafid qaala ambana shariik ibn cabdillahi alqaadi waxaa weeyaan saduuqun aha sayi lxifdi lama waliya alqada can cuhmaan ibn xakiim aansari alwsi waa iqatu alaxlaafiy weeyaane can saciid ibn musayab qala wuxu sacid musayab imaamkaas man araada qofkii doono waa hadal isaga ee ku socda oo isaga laftidiisa uu sheegi laakiin asal ahaana xadiid kale ku sugan man araada qofkii doono an yudaxiya inuu udxiyaysta fadakhalat ay gasho ayaamu lcashri tobanka maalmood oo dilxijo u horeysa falaa yaquduusan ka taabanay min shacri timihiisa walaa adfaarihi cidyahiisa fadakartuhu waxaan u sheegay hadalka ayaa dhihi ma taqaanaan waxaa dhihi ninka la yihah cuثmaan ibnu xakiim alansaari alawsi alaxlaafi ayaa dhihi fadakartu waxaan u shegay cikrimata cikrima ayaan u sheegay inuu saciid musayib usaa yidhi faqaala wuxuu yidhi alaa yactazilu الnisaءa waiiba alaa yactazilu muu ka fogaada marka aiiba annisaءa dumarka iyo waiiba iyo waxyaabaha carfoon haddii ay xaalada nooca tahay qof muxrim ahaanuu noqdaye muu marka dumarkana ka fogaado waxyaabaha arfoon uu ka fogaada marka haddii xaaladda marba ay noocaa tahay yani arinkaasu ku inkaraya lakin wuxuu ku inkara hadda meesha ma taalo axaadiista marfuucda nabigeena ka sugan alayh slat slam ayaa meesha taagan xadidka afar kun saddex boqol iyo afar iyo lixdanaad waa xadii saxiixulisnaad ah, mid kale xadidka oo daciifsi ahaanba aarkan sheegaya xadiidka afar kun saddex boqol iyo afar iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nas alي mt akhbarna cabdullahi ibn moxamed ibn cabdiraxman alqurashi waa saduuq qaala xadaana sufyaan ibn cuyaynet qaala xadaanii cabdiraxmaan ibn xumayd ibn cabdiraxmaan cawf waa cbdiraman bin ayaa awow sare u ah iqa weeyaan can saciid bn musayab can ummi salamata radia allahu taala zawji nebiy ana rasul rasulka sala allahu alayhi waaali wasalam qala rasulkan wuxuu yidhi idaa dakhalat alcashru tobanka haddii ay gasho waa tobankii dilxijo ee hore ah fa araada uu doona axadukum midkiin an yudaxiya inuu udxiyo la imaado falaa yamasa yuusan ka taaban min shacri timihiisa walaa min basharati jirkiisana shayan shay basharatiida marka cidyihii wey kolley wax kale maahan baabun man lam yajid udiyata udxiya qofkaan helin muxuu samaynayaa xadii daciif baa noo imaanay marka wax dhan baa laisa tuuraya haddii marba daciif u noqda khalaas xadiidka afar kun saddex boqol iyo shan iyo lixdanaad waa xadiis daciifa qaala aimam nas abarna yunis ibn cabdillah al asadafiy waa iqa wadaciif laa taquumu cala lxuja waatiyaan soo marnay oo aad u naqaanay qaala wuxuu yidhi haddii aan loo helin wax kaba iyo iyo amaba wax u markaati furo iyo amaba waxa weeyaan asal min usuuli sharic la hoosgeeya ama ayad qur-aan ah oo muxua xukunkiisa eh, eh, keentay haddii aan la helin wey markaas yuنس بن cبd اه صdفي wa q qaaل xadaثna بن whب cabdالlah بن whب الmصrي qال أخhbarnii سacيid بن abi أyوب الkhuزاacي wa ثiqة habt وadakra aakharيin kuwo kale oo ninka al jan wuu sheegay loomana bahna in la sheego xataa can ciyaaشh iبن cabaas maxaa idin qoran it ita mise it it weyaan waa la godaya waa la reebaya cafwan الqitbaniyi wa iq can ciisa ibni hilaani sadfi waa saduuq can cabdilahi bni camr caasi radi allahu tacala canhuma waa ninka saxibkana taqanayna saxaabi jaciilka ah annagana la saaxiibiyo xadiidkii alawaliya musalsal ku ahaa araxmin yarxamuhum araxmaan saaxiibkii weyaan waxaa weeyaan ana rasul sl sl slm qa rasulkan wuxuu ku yihi rajulin wuxuu ku yidhi umirtu waxaa lii faray biyowmi اladxى ana rasul rasuulka qaala wuxuu ku yihi rajulin ba wuxuu ku yidhi umirta waxaa lii faray biyowmi اladxaa maalinta udxiyada ayaa lii faray ciidan ay xaala kownihi ciidan ciidan xaaluu yahay ciid ayaa lii inuu maalin ciid ahaado yowma aladxaa ayaa lii maxaa ka waajiba marka adxada udxiyada tabcan jacalahu allahu alweyne wuxuu yeelay caza wajal lihadi ummati ummaddan jacalahu allah alweyne ayaa u yeelay oo u qadaray caza wajal lihadi ummati ummaddan ilahay baa ciid uga dhigay oo u qadaray weyaan oo yowm aladxa ugu dhigay faqaala rajul ninka wuxuu yidhi ara'ayta bal ka warram ilaa maa jati haddii aanan helin ilaa maniixatan mid xiskinsi lii siiyey oo untaa weliba dhadig ah yacni waxaa weeyaan xoolaha markii qofka la yidhahdo warneefkan irmaanka ah irmaansi cafwan xiskinsi ma xiskinsiga waa dhan kale ahayd aan filaya waa irmaansi irmaansi waxaa weeyaan loo siiyey iskansiga waxaan umayna marka gabadha ninka ay xaaskiisa ka dhimat ka geeriyood gabadha walaasheed oo muxuu ahaa kadibna dib loo siiyo ayaa xiskansi inaa hedan umayna haddii magac kale adan u laakiin tan waxaa weeyaan waa irmaansi irmaansi ayaa muxuu ahaa neefkan loo siiyey qofka marka intuu irmaanya ayuu maalayaa oo caanihu ka faa'idaysanaya markuu gurana u soo celinaya isagii canugiisiba uu soo celinaya saa weeyaan ara'ayta bal ka war nabi allow in lam ajadta dii aanan helin ilaa maniixatan irmaansi o oo dhadig weliba ah afa udaxi biha miyaan ku udxaysana oo cid kale xoolo ay leeyihiin miyaan ku udxiyaysana saasaa adhar ah oo aad u muuqata saasa aad u muuqato waxaa kale muxuu ah ku sheegaan sharaxa xadiidka yacni dhadig hadduu yahay laakiin midda hore ayaana insha allahu tacala saxa qaala wuxuu yidhi laa maya walaakin idi xoolaha ma belid xoola adi leedahay ayaa lagu udxiyaysta midda kalena haddii xataa aadan adin ahaydna waaba irmaansiyo rubadaada iyo ilmihii rubaddooda yaaba ku xihanba oo caanaha iyaga ilmaha ku nool yihiin tii marka inaad tirado waan ku udxaysana waa mishkilad walaakin warka lagu laabaya taud ta'khudu waxaad qaadaysaa min shacrika timahaada wa tuqalimu timihii aad gaabinaysaa wa tuqalimu waxaad gaabinaysaa adfaaraka cidiyahaada wa taqusu shaaribaka shaaribkaadana waad gaabini wa taxliqu caanataka bisqintaada ama tima hoosena waad xiraysa ama shuunkaaga in saxa tacbiir fadalika kaas isaga ayaa tamaamu udxiyatika udxiyadaada gabagabadeeda ah weyaan cinda allahi alweyne agtii caza wajal xadiidka laakiin muxuu yahay waa daciifu daciifu laa taqumu calayhi alxuja baabu dafci imaami imaamka gowrac u gowrac udxiyatahu udxiyadiisa bilmusala meeshii lagu tukani inuu ku gowracayo baabkan u baab yahay meesha lagu tukaday laftirkeeda imaamku inuu muxuu ah ku gowraco inay u bannaan tahay khaasatan haddii in lagu daydo oo dadka ay kaga daydaan oo imaamka rabo weeyaan xadiidku afar kun saddex iyo ama dhibaato wasakh iyo dhibaato ayna a waa mushkilad mogta marka xaalado un magaalada madiine marka ayada ka baxsanay ahayd magaalada madiine dham inta hadda masjidka nabigu ku fadhiyo laba ekaan hadda waa ka yarayd magaalo madiina dhanba meeshaan dee nin walba uu mxuu afar shuqa iyo laba shuqa iska iskaga jira iyo laba muxuu ahaa apartment ma ahan ee waxaa weeyaan nabigeena calayhi slat slaam sagaalkiisa reexaas meesha ay degnaayeen markaad saa u fiiriso masjidkan qaybta hore oon joogna xataa uma dhowa nuskeeda xataa ma dhow olaali yaryaro marka muxuu ah si lagu galayo ilah ogsooyi ay ahaayeen waxay ka bilaabanaysaa meesha xujrada caaisha dhankaas kale mxuu ah, ilaa un hadda masjidka laga baxa intaas mandiqada inta ayada weyaan muxuu ahay buyuuta aswaaji nabi sal nabiga xaaskiisa guryahoodii mandiqadaas ma ay ahayd intooda badan wax bannaanka hadda weynoo ku oley ama ku yaalay hadda muxuu aha nooma muuqdaan marka in yaraan loo degnaay waa las aad baa muxuu ahaa layskugu dhawaa dadka waasac ma jirin marka meeshaan hadda loo yaqaana masjidka ay dhahaan masjid cumar iyo masjid alkhamaama kanay dhahaan iyo masjid abubakr iyo midka cali ay leeyihiin oo masaail yaryar oo isku dheganaa jiro oo marka masjid nabowi qiblada oo koonfura loo jooga loo jooda dhanka yara muxuu ahaa koonfur galbeed weliba dhanka galbeedka aad ku xigto masaajid yaryar oo ku yallaad arkaysan qaar qadiimi ah mandiqadaas ayaa muxuu ahaa ayaa lagu dukan jiray musallal ciid ahayd marka meel iska duur ah oo bannaan ay iska ahayd marka meel noocaas in wax lagu gowrac dhib ma laha mogta haddii xataa ay xoolihii tira batan marka ayadana adduumada oo muxuu aha xaaladan hadda jirto oo kawaanahan casriga la sameeyo xoolaha meelaha ilaa aada ma jirin oo xaaladda waxay iska ahayd arrin iska furan waaya hay xadiidka aan ku noqdo marka ahbara wuxuu sheegay ana rasu rasulka a sal slm kana rasulka inuu ahaa yadbaxu mid gowraca arige dabxiga waxaa loo isticmaalaa ariga sidoo kale loodan waa loo isticmaalaa aw amaba yanxaru wuu dhuundhabi jiray dhuundhabitaanka yalla dhuundhabaa marka geela calayhi salaatu wasalaam bilmusalla meesha lagu tukanaa saasuu nabigeen yeeli jira alayhi slat slam dabxiga marka looma isticmaali kara dabaxtu annaaqa hashi ayaan dabxiyey maya ma soconaysa lagaama dhegaysanayo ayada waa naxri waa naxri weeyaan waa yahay xadiidka afar kun saddex boqol iyo todoba iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qala alimam nas alay mt akhbarna cali ibn cuثmaan النufayliي waa saduq qala xadaثana saciid ibn ciisa الqitbaniي وثقة فقيه قال حدثنا المفضل ابن فضالة القاضي وثقة فاضل عابد قال حدثني عبد الله بن سليمان المصري وصدوق يخطئ قال حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر وحو قورع يوم الأضحى maalin ciid اأضحى بالمدينة magaalada madiina wuxuu ku gowra ayuu ku gowracay xoolo ayuu gowracay qaala wuxuu yidhi wa kaana wuxuu ahada nabigana sal slm إidaa lam yanxar hadduusan dhuundhabin oo geel uusan gowracin yadbaxu bimusala meesha lagu tukana ayuu ku gowric jira nabigana sal sl ariga iyo wix la midka ah halkaasuu gowric jiray sala allahu calayhi waalihi wasalam baabu dabxi الnaas bilmusala dadka inay meesha lagu tukana ciidda lagu tukana ay wax ku gowracdaan ay ku qashaan ayuu baabkan ubaabiyay inay banaan tahay haddii ay dhibaato keensanayiin xadidka afar kun saddex boqol iyo sideed iyo lixdanaad saxiixa qaala alimamu nasai alay ramat llah hanaad ibnu sari abu sari wathiqa can abilaxwas wa ah, salaam ibnu sulaym alxanafi wathiqatu mutqin saaxib xadiid can aswad ibni qays alcabdi weeye nakhci ma cabdi albajali wathiqatun can jundub ibnu sufyaan albajali waa saxaabi jaliila radia allahu taala arda qal wuxu yihi saxaabigaas shahidtu waxaan xaadiray adxa ciid اadxa ayaan xaadiray maca rasul nabiga ala jirki sal slm fasallaa bاnnaas nabiga dadka iduj calayhi salatu slam falamaa goortay qada salaad salaadda uu nabiga gutay ra'a wuxuu arkay hanaman ari qad dubixad la gowracay ari daadsanoo muxuu ahaa toorida laga aslay iyo midida ayuu arkay markuu salaadda ka baxayba faqaala wuxuu yidhi man dabaxa qofka gowracay qabla الsalaa salaadda kahore qofka xolo gowracay oo daxyaan u gowracday falyadbaxa gowraco shaatan neef ari makaanaha booskeedii maxaa yeelay ta iyada waxaa weyaan waa shaatu laxmin wa udxiyada sooma gelays shuqulna kuma lahan waman kaana waman lam yakun qofkaan hayn dabaxa mid gowracayna oo salaada ka hor waxba gowracina falyadbax ha ku gowraca cala bismi illahi magaca la ku gowrac bismi illahi yidhah caza wajal oo hadda muxuu ahaa udxiyadiisu ansaxaysaa marka udxiyada goorma la gowracaya waxaa la gowracaya qabla الصلاة mise bacd الصلاة bacd الصلاة baabun maa nuhiya waxa iska reebay canhu xaggiisa min adaaxi udxiyada alcawraa midda ishala muxuu ahaa neefka ariga odxiyada laga rabo waa inuusan ilaan ahayn oo indhihiis ay kaamil yihiin neef kaamil ayaa la raba xadidka afar kun saddex boqol iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadid saxiixa قال الإمام النسائي عليه رحمة الله أسماء مسعود الجحدري واثقة قال حدثنا خالد بن حاضر الجيم واثقة تبت عن شعبة وإمامك عن سليمان بن عبد الرحمن مولى بني أسد الدمشقي واثقة عن أبي الضحاك عبيد بن فيروز واثقة مولى بني شيبان الشيباني ويان مولاهم قال قلت حال البراء بن عازم عن كويري حدثني إيقورن camaa shay naha uu diiday canhu xaggiisa rasul rasulka sal sl min udxiyada noocyaheeda nabiga ku adiid ii sheeg noocyaha udxiyada aan gelaynin oo nabigeen dadku u diiday qayb iga sheeg ama ii wada sheeg weyaan qaala wuxuu yidhi qaama rasul rasuulka ayaa istaagay sala allahu alay slam wayadii ani gacantaydana yaa saa dhihi mataqana bara bn cazib ayaa dhihi aqsaru waa mid ka gaaban min yadihi nabi gacantiisa calayhi salaa slam maxay ta macneed macnaheed waxaa weeyaan inaad nabi ka gacan dheer waaba suuragal ood ka fara dheera ilan ajmal naas ayuu ahaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam haybad unbaa lagu e, daday ma oyani wuu ka qurux badnaa xataa nabi e, yuusuf laakiin haybad ayuu ilaahay saaray subxaana wa tacaala oon lagu fidnoobayn sida nabi yuusuf loogu fidnoobay calayhim asalaam marka qurux jaanibkaas uu ahaa inuu marka ka gacmo dheera oo ka fara dheeraa waa suuragal waxaa kaloo suuragal ah inuu tawaaduc iyo edab uu nabiga iyo taadab maca nebi sal slm uu leeyahay wuxuu rabaa inuu wax tiriyo afar ayuu sheegi rabaa marka farihiisi wuxuu rabaa farahan faray nebi maxamed kuwa lagu maali kara maha waa kuwo ka liidan inuu dhahu raba ood edab muujiyo labada waa suuragal wallaahu aclam waaya qaala wuxuu yidhi qaama waxaa istaaga rasul rasulka sal slm ayaa istaaga wayadii gacantaydina aksar way ka gaabanta min yaddii nabi gacantiisa oo eh? faqaala rasuulkeena wuxuu yidhi arbacun afar laa yajuzna ma gudaan udxiyo ma gudayaan afar tiri marka alcawraa alcawraau tan ishala albayinu cawaruhaa ilaanteeda ay cadda oo muxuu ahaa isha dhanba ay ridan tahay ama waxba aan ka arkayn amaba yacni kuwa waxaa jira mota ila laakiin ish waxba fiican aan ku arkayn hambariirsi ma ooyan wax weyn aan ku arkayn waa suuragal waaye walmaridatu itan bugta albayinu maraduhaa inay bugta yaduun iyo waxaaba saaranba markaad aragta waxaad leetan ama lagu muxuu ahaa lagu jiradaa oo dhogortii wyaa wada madoobaaniyo in biyo lagu shubaad umaynaysaao afki mxua isu keeni mxuu ah iyo dabada oo ata suuqan tag haddii inaad aragtaan rabtaan ama marka udxiyada la keena meeshaan kuwaan meelaha lagu hayo arka marka qabowga ku dhaca intay saa iskugu yidunsadaan kadibna waa kaas saashay waa gariirayaan ah, maxaa wey walmariida albayinu maraduha xanuunkeeda uu muuqdo cadya iyo walcarjaa tanjiista ah albayinu dalcuha jiisnimadeeda iyo burbuurnimadeeda ay banaanka taalo iwalkasiiratu tan jaban waxaa noo imaan doonta midda catada ah laakiin tan midda jaban weyaan allatii taasoo laa tunqi aanan haba yaraatee lahayn wax dhuuxa oo caatada ah kasiirada marka muxuu ahaa waa noo imaan doonta alcajfaa noo imaan doonta insha allah tabarak wa tacaala waaye qultu waxaan ihi innii aniga akrahu waxaan nacaya an yakuuna inuu ahaado fi lqarni geeska naqsun geeska inuu qeyb uu ka jaban yahay aniga waa naca hadalkaas waxaa dhihi mataqaana ninka la yidhaahdo fayruus abidaxaaq cubayd ibnu fayruus ayaa saa dhihi wuxuu leeyahay bara'ow aniga udxiyada geeska jaban aniga oo qeyb uu ka jaban geeskeeda waa nacaa oo waan iska ilaaliyaa wa an yakuuna inuu ahaadana waa nacaa fi sinni iligti naqsun oo ilkaha mid inay ka jaban tahayna waa nacaa qaala wuxuu yidhi maa karihtahu wixii aad nacdo may cafwan raalli ahaada ma adiga qabataan laakin yaa iskala hadalkaas marka warkii saxaabiga mahkan ajnuur waa ila dhinteen adinkana <laughs> meeshii aan ka dhacday igala dhacdeen hadalkan waxaa iskale bara bn cazib bara wuxuu leey qultu aan eh, rasuulkaan ku ihi muxuu ahaa qaala wuxu ihi qaama rasul lah sal slm wayadii aqsar min yadii faqaala arbacun ayb qultu waxaan idhi qultada marka awa raawigii miya aye culamaala waa laga yaaba waa hubin doonaa laakiin saxaabiga inuu yahan waa suuragal qultuda marka laba waa noqon karta waana hubin doonaa insha allah tabarak watacala qultu waxaan idhi inuu yahay saxaabigii aan ka soo qaadna inii aniga akrahu waxaa nacaya an yakuuna inuu ahda fi lqarni geeski naqsun nuqsaamitaan i jab wa an yakuuna fi sini naqsun iyo iligti inay wax muxuuha ka maqan tahay ama hal ina ka baxsanaato ama qayb ha ka jabnaatee qaala wuxuu yidhi maa karihta wixii aad nacda fadacu isaga tag faraha kala bax walaa tuxarimu ha ka xaramyeel calaa axadin qof ka xaram hadalkaas marka qultudaas saxaabiga inuu noqdo kadibna uu nabigeena wajaba maa karihtahu fadachu waa suuragal waana sida adharku aad u muuqato sidoo kale waxaa suuragal qultu inuu yahay ninka ahaa shaybani mowlaahum oo ah cubayd ibnu fayruus kadibna qofkii dhahaa qaala maa karihtahu inuu bara yahayn waa suuragal wallahu aclam waan hubin doona insha allah tabarak wa tacala baab arja noo soo hubisha cali insha allah baab lcarja neefka jiiska ah ayuu baabkan u baab yahay oo burbuurka ah xadiidka saddex kun afar boqol iyo afar kun saddex boqol iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nas ala abna mxamed bashar wabundar wa iqat xaafid qaala xadaana moxamed bn jacfar wagundar kow wa abu daawuud aطayaalisi wa iqatun xaafidun kalita fi axaadiid waa laba wa yaxya ibn saciid alqaطaan wa iqatun dabt wa cabdiraxmaan ibnu mahdi waa imaamkii wabn abi cadiy maxamed ibrahim ibn abi cadiy albصri wa iqa wa abulwaliid hishaam ibn cabdilmelik albahili mowlaahum wa iqatu dabt intaasoo dhan ayaa waxaa ka warinaa mataqaana waxaa ka warinaa mataqana nin ka wariyey idinka ka wariy inta ayada maxamed bashaar maxamed bashaar bashaara ah intaba ka wariyey oo qundar ayuu ka wariyey abu daawud kaalis ayuu ka wariyey waa laba yaxya alqataan ayuu ka wariyey waa saddex cabdiraxman mahdi ayuu ka wariyey ibn abi cadiy ayuu ka wariyey abulwaliid ayuu ka wariyey intaas lixdoodaba qaalo waxay yihahdeen intoodaba intaba waa ka wariyey amba'ana waxaa noo warramay shucba imaamka ayaa noo warramay shucba ahaa qaal wuxu yihi samictu waxan ka maqlay sulaymaan ibn cabdiraxmaan adimishqi oo tiqa ah ayaan ka maqlay qaal inuu yidhi samictu waxaan ka maqlay cubayd ibnu fayruus ayaan ka maqlay shaybaani mowlaahum qaala wuxuu yidhi qultu can ilbara ibn caazib waxaan ku yidhi xadinii iiga waran maa kariha wuxuu uu karahaystay ow nahaa uu diiday canhu xaggiisa rasul rasulk sl sl meel adaaxi udxiyooyinka ah nabiga ama uu karaahiyeystay ama u reebay bal ii sheeg oo iiga waran qaala wuxuu yidhi faina rasul rasulka sal slm qala wuxuu yidhi haakada sa ayuu yidhi biyadii gacantiisa farax inuu tilmaamay ayaa suuragal ah ayuu yidhi wayadii gacantaydana aksaru waa mid ka gaabi badan oo ka gaaban min yadi rasul gadi sal slm kadib nabigeen wuxuu yidhi arbacatun afar waa laga yaaba faray inuu saas u tilmaamay soo ma jeedaan arbacatun afar laa yujizna ma gudaan fi ladaaxi udxiyada alcawraa'u tan ishala albayinu cawaruhaa ilaanteed ay caddahay walmariid tan jirhan albayinu marad waa xanuunkeeda u muuqda walarjaa tan jiista albayinu dalcuhaa jiisnimadeeda ay muuqato iwalkasiiratu tan jaban allatii taasoo laa tunqi aanan habay yaraatay wax dhuux lahayn qaala wuxuu yidhi fainii aniga akrah waxaa nacaya an yakuuna inuu ahaado naqsun nuqsaamitaan fi lqarni geeska waluduni dhegta oo jab iyo wax uu ku jiro amaba ka maqnaan qala wuxuu yidhi famaa karihati wixii aad nacda minhu fadacu isaga tag walaa tuxarimu ha ka xaramiyaan calaa axadin qofna baabulcajfaa neefka weyda ah oo habay yaraatay muxuu ahaa ayuu baabkan u baab yahay neefka caatada aadka ah ayuu baabkan u baab yahay ma lagu gudi karaa waa maya hadduu caatinimiis banaanka ay taalo xadiidka ma raadinaysaan haye ku taagnaata can ibn wahbin qaala akhbaranii camar ibn xaari alansaari wa iqatun faqihun xaafid walley ibnu sacd wadakara aakhara waqadamuu weliba ka hormariyey ana sulaymaan ibn cabdiraxmaan alasadi mowlaahum waiqa xadahum wuxuu sheegay can cubayd bin fayruus haddaan soo marnay can bara bni cazim radi allahu tacala canhu arda qal wuxuu bara samictu waxaan ka marnay rasul lah sl slm wa ashhara wuxuu tilmaamay biasaabici farihiis waasaabici farahigan aksaru ay kagaabadan yihin ay ka gaaban yihin min asaabici rasul rasulka alfarihi sal slm yushiru biusbucihi fartiisa ku ishaaraya yaquul wuxuu leeyahay laa yajuusu ma banaana min adaxaaya udxiyadii ma banaana alcawraa tan ishala albayinu cawaruhaa ilaaanteeda ay muuqato amaba ilwalaynimada ay muuqato iw alcarja tan jiista albayinu carajuhaa jiisnimada u banaanka yeela iw almariidatu tan jiran albayinu maraduhaa jiradeeda ay iyo wlcajfaa tan weyda amaba ah, caatada allatii taasoo laa tunqi aanan haba yaraata wax dhux lahayn neefku markuu caato noqdo wuu dhux beelaa tacbaanu noqda intaasba looma ogola in wax lagu amaba udxiya laga dhigto imaamka cali raxmat ullah wuxuu soo celcelinaya hal xadiid mid walba wuxuu ugu soo celinayaa inuu baab u sameeyo ood gooni gooni u barato min baab alfiqi ayuu soo celinaya nacam muhimada dilci oo dilci oo maxaa qoran madaad baa qoran mise misdaa qoran ha ha axsanta <laughs> bas khalaas intahayna <laughs> جزاك الله خيرا الله يبارك فيك و... نعم ها هيا سلام داوود انت قناه هي بل soo fiiriya inaad taqaanaan kale aniga waxaan ubaa inaad taqaanaan haye waa waa inaa marka waa ninkii aha haye haye ayb almam inuu aqiyan baa muhiima hadduuba iqo faqih yahay khalaas waaye sulaym daawuud haddii hadda uu martabadan martabo ka korays uu joogi lahaa ood waxaa weeye martabada hadda uu joogi lahay martabat shuyuu shuyuu yani shuyuu shuyuukh nisaai nisaa-i shuyuukhdiisa hadduu sheekh uu noqon lahaa toos wuxuu noqon lahaa sulaym bn daawuud ayaarsi ayuu noqon lahaa mug toos laakiin martabada ka hoos maray albasriga sheegaysa weeyaan saasaa muuqato wallah aclam ilbara miya alxamdulilah ayaa la yidhaahdaa uica maa neef ayaa la yihahdaa quica la jaray arafu uduniha dhegteeda darafkiisa la jaray neefka dhegtiisa rab laga sii oo fiidi hore laga jaray ayaa waxaa la yihahdaa almuqaabalatu saasuu ku fasiray imaamka laftarkiisa soo ma jeed xadiidka afar kun saddex boqol iyo labaiy toddobaatanaad waa xadiid daciifa qaala alimam nas a akhbarna maxamed ibn aadam almasiisi waa saduuq can cabdiraxiim wahuwa ibnu sulaymaan wa iqatu lahu tasaaniif عن زكريا بن أبي زائدة وثقة يدلس وسماعه من أبي إسحاق في آخره عن أبي إسحاق السبيعي هل كاس حديث كلاك جلسوا جدا عن شريح ابن نعمان الصائدي صائدي صاد يو ألف أما همزة يدال إياوية محوها الصائدي صدوق عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه سيد علي حديث كمركة وقماسي قال وحير علي amarana wuxuuna far rasuulka ale sal l an nastashrifa inaan eegno oon aad u barbaarno alcayna isha iyo waluduna dhegta xoolaha udxiyad aan ka dhigayna inaan dhagaha iyo indhaha eh, mxuu ahaa ka eegna ayuu nabigeenna faray calayhi salaatu salaam wa anlaa nudaxiya inaan udxiyo ka dhiganin bimuqaabalatin mid muqaabalo ah muqaabalada waxaa weeyaan dhegta ayaa soojoodka hore soojoodka hore ayaa waxaa weyaan laga goynaya dhac ayaa la siinaya kadibna horeyoori ay usoo dhacaysaa soo jeedka ayaa mxua laga jari qeybta hore dhegta neefka dhegtiisa hore oo weliba dhanka saa usoo qaabilsan oo eh, cakawga xaggiis xigto ayaa la jeexayaa weliba way raaracsana marka way raaracsanay dhanay u dhacdaba waxaa noo imaan doonta mid kale oo <laughs> la yidhaahdo markay tan muqaabalo tahay mid la yidhahdo mudaabara mudaabaradan dhegti ayaa qaybta dambe ayaa inta laga jara ayaa saas usoo dhici labadiiba wax kale ma ahani waa dhegun la gooyo mayar haaracdo oo aan xoolaha waad ku aragteen ariga o khayr allah ku siiye ta igu taagnada ba laga faji fur waa tii hore marka hadda waxaa weeyaan tii aan soo marno ahayd ya balmay kaashirahada <laughs> ikhtalafa alculamaa inagu noqon fur waa taas faleer haye dacal qaybta hoosaa laga jaraa warka waa saaxani waa lalaadaysaa sheekh raac adigana bal isku nooca soomaa marka bes waxaan kale waan iska dhaafi intuu hadda xaashiro sheegay ayaan ku dabaqayna marka midaan hoose oo raaracda marka midaan hoose oo raaracda taas waa furwa furwa nacam macruufa ma waa naqana faleerta waa ana waa naqana haye tan hoosaan aqoon markii imtixaanka dacal marka mid haddii aan yeelno isku afqana ka warraba <laughs> muqaabalada ah, mid waa furka dee fur iyo sarinta waa caadi dadka qaara sumadada waxay ta mogtahay fur iyo sarin ya midda go-on soo maaha marar qaar waa la iskugu daraa mataqaanaa in neefkii waxaa weeyaan la jaro sarintan lagu dhufto oo qeybta hoose ayada iyo dacasha maxay keliya marka midaas eh, mxuu ahaa eh, sarinta ma lalaad waa un jeexantun marka khayr lan si horta waa hadda mesha ku rabadsana ka dheh meeshaan caawa ya sheekh ya ha ha sax furtun baa go-an ko marka tamaam okaadii marka baasha waa ariga maanta way ugu adkaatay maxaa yeelay habka wax u cabira sheekha uu leeyahay fiiri shuraaxd waxay ku leeyihiin muqaabalada waa dhegti oo iyadoo soo jooda la jaray oo la raariciyey mudaabaradan waa iyadoo sii jooda ayaa la jaray oo la raariciyey oo intay u raaracsan marka imtixaane <laughs> <laughs> horta waa dacal taqriiban laba jeerba ama ha noqoto ama ha noqoto eh, muqaabalada ama mudaabarada mid ay noqoto horta waa dacasha dacashiyu waxuu ku kaldhigayaa midna inay muxuu ahaay qaybta hore ay tahay midna qaybta dambe ay tahay ragti siday u noqonaya marka aan fahmi waay ya o haye marka haddii aan mid ahna waba haddii aan mid yeelno kabta ka ah dhacdee ila hadda mxuu arigio dhegti in la sarsarin baa laga hadlay haddii aan meel ka dhacno dhahna almuqaabala waxaa weeyaan eh, waxaan eh, muqaabalada maya muqaabalada aan ka dhigna muxuu ahaa sarinti ama faleerti ma soo raanastaa faleerti tee soo raanasata marka dee mushkilad waa suurada shacariga dhegeysana marka may waatan de had saasuu leeba wuxuu ku leeyahay mudaabarada muqaabalada waxaa la yihahdaa in waxaa weeyaan qeyb la jaro oo la jeexa dhegti qaybteeda hore muqadamka qaybteeda hore soo maha kadibna iyada oo raaracdo uma tutrak wa hiya mucallaqa iyadoo raaracdo laga tago mudaabaradana wuxuu leeyahay wa qaطcun min muahari uduniha marka muqadimada haddaan fahmay okaadi marka waxaa weeyaan dhegta qaybta kore oh kore ayaa inta la jeexo ayaa waxaa laga dhigi tii raaracday ii sheeg dacal oo qeybta kore ah oo raaracda midaan dambe mudaabaradana waa dacal hoose marka khalaas intaasaan u kaadin wax kale hanagu taabanin oo kaadi ya sheekh saas soo maha bas waa is waafaqdeen waaye wa anlaa nudaxi inaan udxiyo ku samaysanin bimuqaabalatin neef ari ah oo dacal korolah walaa mudaabaratin neef ari ah oo dacal hoosela bas walaa batraa mid sayn go-on oo saynta laga jaray maxaa la yihahdaa walaa kharqaaa mid waxaa weeyaan dhegteeda la duleeliyey dhegti ayaa dhexda ayaa koobaab inta loo sameeyaa muxua laga samaynayaa duleel ayaa loo samayni intaba waxaa weeyaan waa noola diiday oo waxaa weeyaan ha samaynina oo ha ka dhiganina ayaa nagula yidhi adxiyo sidaa weyaan xadiidka laakiin muxuu yahay muxuu yahay xadiidka waa daciif daciif laa taquumu calayh اxuja baab اmudaabara mudaabaradii baa nagu soo noqotay wahiya mudaabaradii maa quطica wixii laga jaray min muahari uduniha dhegteedii qeybtii muxuu ah hoose ayaa laga jarayoo la raaray waa dacal hoose xadiidka afar kun saddex boqol iyo saddex iyo todobaatanaad waa xadiisna daciifa qaala dacal marka kulligeed waxay noqotay maxay noqot dacal daciif akhbarnaa abu daawuud wa sulaymaan bn sayf aطa'i mowlaahum ahy wa iqat xaafid qaala xadaana xasan ibn moxamed ibn acyan alxaraani alxuraqi mi araani araani araani wa saduuq qaala xadaana zuhayr زhayr ibn mucaawiyaة الjucfi alkufi wa iqaة habt ila ana samaacahu min abi isxaaq fii aakhirihi qala xadaثna abu isxaaq الsabici xadidka halkaasa laga galay can shurayx ibn nucmaan aلsaa'idi wa saduq qaala qaala abu isxaaq wuxuu yihi wakaana wuxuu ahaaday ninka isaga oo shurayx ibn nucmaanka ah rajula sidqi nin rumeed ayuu ahaa nin run ayuu ahaa sheeg badan can cali bn abi aalibin radia allahu taala arda qala wuxu yhi cali amarana wuu nafar rasul rasulka al sal slm an nastashrifa inaan eegna alcayna ishi waludna dhegti waanlaa nudaxi inaanan ku daxiyaysan bicawraa mid ila ah walaa muqaabalatin mid ii sheega ya dacal hore lah walaa mudaabaratin dacal hoose walaa sharqaa'a mid waxaa wey dhegta ay jeexan tahay walaa kharqaa'a iyo mid dhegta ay duran tahay oo dhexda muxuu aha laga duleeliyey baabulkharqaa tan dhegta lagu duleeliyey wahiy alatii tukhraqo la duleeliy udunaha dhegteeda ayuu baabkan u baab yahay waa daciif isna axaadiistan kulli marka ضacfi baa isdaba taxan xadiidka saddex kun afar kun iyo saddex boqol iyo afar iyo toddobaatanaad waa daciif qaala alimam nasai alي ramat abarna axmed ibnu naasr almasisi waa saduq qaala xadaثana abu bakr ibnu cayaash alasadi wa hiqaة caabid ila anahu lama kabur saa xifdu wa kitaabu صaxiix can abi saaqi sabic can shurax ibn nucmaan can cali bn abi طaalibin radi allahu canhu arda qala wuxu cali bn abi طaalib nahaa rasul rasulka u diiday sal sl an nudaxyi inaan ku udxaysana bimuqaabalatin mid muqaabala ah oo dhegteedii qeybta kore inta la jaray ay raaracdo aw mudaabarati ama dhegta qaybta hoos inta la jaray ay raaracdo aw sharqa ama dhegteeda muxuu aha la jeexay aw kharqa ama dhegteeda la dulaliyey aw jadcaaa dhegteeda dhanba amaba sankeeda dhanba amaba faruryahooda dhanba rab la siiyey faruryo ma qabto waa laga wada xiray oo faruur la-aan weeyaan waa dheg la-aan waa san la-aan intaba in lagu udxiyaysta wuu diiday sala allahu calayhi waaalihi wasalam laakiin xadiidku waa daciif baabu sharaa tan dhegteeda la jeexay ayuu baabkan u baab yahay xadiidka wahiya mashquuqat اludun waa tan dhegteeda la jeexay xadiidka afar kun saddex boqol iyo شhan iyo todobaatanaad isna waa ضaciif akhbaranii haarun cabdillahi الxamaal waa iqa qaala xadaثana shujaac ibn اwaliid الsakuni wa saduuq waricun lahu awhaam qaala xadaثanii ziyaad ibn khayثamat الjucfi waa iqa qaala xadaثana abu isxaaq الsabici can shurayx ibn nucmaan can ali bn abi talibin radi allahu anhu arda ana rasul rasulka sal sl rasulkan wuxuu yidhi laa yudaxii qofka kuma udxiyaysto bimuqaabalati neef ari ah oo dhegta qeybta kore inta la jaray ay dhegta raaracdo qeybta kore wax ka raaracaan walaa mudaabaratin mid dhegti qeybta hoos inta laga jaray kadibna ay qeyb ka raaracdo walaa sharqaca mid dhegteeda muxuu ahaa la saray oo sarin iyo wax noocaala walaa kharqaca mid dhegteeda la duleeliyey walaa cawraa mid ilaan laakiin xadiidku waa daciif weyan xadiidka afar kun saddex boqol iyo cawrada laakiin wuxuu leeyahay xadiid kale oo ka hadlaysa saxiixa xadiidka afar kun iyo saddex boqol iyo shan iyo todobaatan lix iyo toddobaatanaad ah waa xadiid xasanan saxiixa xasanan saxiix waan soo marnay oo xasan cinda qowmin saxiix cinda qowmin in kaan lahu ariiqaan aw in kaan lahu ariiqan waaxid وxasن في طريq صحيiح في طريq in kan lahu طريقان ragga way garanayaan أخbarna محamed بن cبدالعلى الصنcاني wa ثiqة xاaفظ qال xadثna khالد بن xaضر الهujaym wa ثiqة tbt qال xadثna شhuعبة qال أن سلمة وبن كhayl الxضرمي wa ثiqة الشhayع أخبر wuxuu sheegay qal wuxu yihi samictu waxaan ka maqlay xujayata xujayata بن cadي الkindi الأسد الكوفي wa صaduq يkhطئ qal wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay علي بن أبي طالبin samictu waxaan ka maqlay عaliيا سيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول isagoo أمرنا wuxuuna far rasul rasulk صل sلم أن نستشhرفa inaan eegno alcayna isha udxiyada iyo udun dhegta inaan eegno baab اcadباء cadba ayuu baabkan u baab yahay waatan geeska jaban geeska jaban weeyaan xadiidka afarkan saddex boqol iyo todoba iyo toddobaatanaad waa xadiid daciifa qala imam nas an abarna axmed ibnu mascada waa saduuq can sufyaan wahuwa bn xabiib ah, waa iqa can shucba waa imaamka can qataada can juray juray ibn kulayb annahdi waa maqbuul qala wuxu uhi samictu waxaan ka mal caliyan radia allahu taala amiir muminiin yaquul isagoo la nahaa rasul rasulka al wuxuu diiday sal slm an udaxiya an yudaxiya qofki inuu ku udxiyaysta muslimka ah biacdaba alqarni mid gees jaban fadakartu dalika lisaciid ibn musayib aan u sheegay qaal wuxuu nacam ha alacdaba alacdab الnisfi wa akar min dalika nacam uu yidhi ha alacdaba الnisfi nus kan geeskiisu uu jaban yahay wa akara min dalika intaas in ka badan ay jaban tahay oo laba mxuu ahaa saddex jibaar saddex meelood laba meelood oo kale ay jaban tahay amaba nus ay jaban tahay ka isaga ayaa la yihahdaa weya lakin xadiidka muxuu yahay waa daciif baab nam xumayd ibn mascda ah, saduq ah, saasaan idin umayna iqan anahimiya ah, may waa saduq xaafid kuma jiro maxamed ibn cabdillah al sancani aye ay jazaaka allah khayr waa iqa keligii waaye baab musinati almusinatu waاljadacatu baabu musinati neefka loo yaqaana musinada iyo waljadaca iyo neefka loo yaqaana jadacada waan fasiri doonaa iyo baabkan u baab yahay jadacada iyo musinada maxay kale yihiin musinada alimaam abu xaniifa iyo alimaam axmed musinada waxay qabaan waa neefka sanad jirka ah sanad u dhammaystay kadibna hore u socdaa jadacadana waxaa weeyaan waa nus sanad lix bilood weliba khaasatan markii ay tahay da'ni iyo ida ay tahay alimaam maalik iyo alimaam shaafici raxima allahu ljamiic afarta imaam ba allah naxariistee iyaga waxay qabaan musinada inay tahay tan labada sana dhammaysatay jadacadan inay tahay midda sanadka dhammaysatay mise cagsi wa cagsi miya mise waa saas weeyaan ya jadacada weyn axsanta musinada ya Ah. ilka keenka marka maxay joogtaa marka ay ku keentaa ah. soo saas ma marka musinada waa laba sana cinda ashaaficiya walmaalikiya jadacadana waxaa weeyaan waa sanad cinda almaalikiya washaaficiya laakiin eh, nimanka la yihahda xanaabilada iyo xanafiyada waxay qabaan inay musinada hal sanad sana u dhammaaday kadibna kii labaad ay u socotaa jadacadana waa lix bilood sidaa weya weliba khaasatan markay tahay adal lidaalika marka hadda udxiyada oo xoolaha la gowraca xaramka oo kale wax jambaq ah oo aad u yaryaroodu naylo u malaynaysa ayaa la soo tuuri markaas ruuxaan maxay ahayn qaarkood markaas ah waxay ku dhahayaan waa xoolihii udxiyad ahaa afku maad qabsani ruuxan waxmaba marka fatwada waxay haystaan madhabka waxay ku socdaan xanafiyada iyo iyo ana iyo xanaabilada ay ku socdaan markaas ya maxaad samaysaan a marka marka ranka waxaad u socotaa inaad shaaficiyada ka tagtaa rabtaa <laughs> shacari wuxuu ku leeyahay musinada waxaa weeyaan eh, waa sanad u ku le sanad riyaha sanad aricadka ilagu u soo baxaa midan mxuu ahaa idahana lix bilood ugu soo baxdaa marka wuxuu kuleeyahy shaaficiyada iyo maalikiyada warkooda waxaa weeyaan waxaa igala qurux badan u leeyahay raxima allah aljamiic niminkan kale oo marka ariga siduu yahay marka niminka la yia xanafiyada marba hadday noqoto istinbaadka iyo baabkan fiqiga laftirkiisa axaadiista ma markay noqoto caqliga hal la toojiyo imtixaanay ku yihiin raxima allah aljamiic waaya xadiidka afar kun iyo saddex boqol iyo sideed iyo todobaatanaad waa xadii aciifa caaw dacfiga ah, wuxuu nagu noqday imtixaan waa xadii eh, daciifa akhbarnaa eh, abu daawuud sulaymaan ibn maxaa idin qoran ibnu yuusuf khalad waa sulaymaan ibn sayf alxaraani weyaan waa iqa sulaymaan ibnu sayf alxaraani waa iqa qaa u xadana xasan waa ibn acyan alqurashi mowlaahum waa saduuq wa abu jacfar yacni anufayliy cabdulaahi ibnu muxamed annufayliy waa iqatu xaafid qaala waxayna xadaana zuhayr ibnu mucaawiyata aljucfi waan soo marnay qaala xadaana abu zubayr maxamed ibn muslim tadrus waa saduuqun yudalis can jaabir bn cabdilahi radi allahu tacala canhuma qaalu jaabir qaala rasu rasulka wuxuu yihi sala allahu alay waslem laa tadbaxu gowracina ilaa musinatan mid musina ah mooyane laba sanadhah ama sanad aday ku taalla ilaa an yacsura inuu inku cuslaad calaykum korkiina oo fatadbaxu aad gowracdaan jadacatan mid ilka ridatay oo sanad jir ah cinda qowmin ama lix bilood jir ah oo adani ida ah mooyane xadiidka saddex kun afar boqol eh, afar kun saddex boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai alay ramat abarna qutay bn saciid qaala xaddatana layt ibn sacd can yaziid ibn abi xabiib alasdi mowlaahuma iqatu faqiihun wa kaana yursil can abikhayr abulkhayr waa marta ibn cabdilahi azri wa iqatu faqiih can cuqbata ibn caamir badri saxaabiga jaliilka radi allahu ta ada abu mascuud albadri waa ninka la hijiray mashhuur weeyaan ana rasuula rasulka al sal slm acطaahu wuxuu siiyey hanaman ari oo yuqasima uu qeybiy calaa saxaabatihi saxaabadiis uu qeybi u dhibay fa baqiya waxaa soo haray catuudun waxaa weeyaan eh, wan miyaan dhahnaa mise waxaan dhahnaa orgi yar catuudka marka waxaa waa musinadii wax kale maaha catuudka waxaa weeyaan waa musinadii fadakarahu lirasuuli lah bu uu shegay sal slm faqala wuxuu yidhi daxi bihi ku udxayso anta adiga adiga ku udxiyayso marka catuudka iyo musinada waa isku nooc xadiidka afar kun saddex boqol iyo sideetanaad waa xadis qaala alimaam nasai axbana yaxya ibnu durusta alqurashi alhashimi wahiqa qala xadaثna abu ismaaciil alqanaat albصri waa saduq fii xifdi shay qaal xadaثna yaxya ibn abi kaiir الطa'i mowlaahum waa iqaة habt lakinahu yursil yudlis yudlis wayursil qala xadaثanii bacja ibn cabdilahi اjuhani bacja ibn cabdillahi اljuhani waa iqa can qubata caamil badri abu mascuud weeyaane ana rasul sal slm radi allahu can saxabati rasul lah sal slm ana rasul rasulka sal slm qasam wuxuu qeybi been asxaabi saxaabis wuxuu qeybi adaxaaya daxaaya buu qeybiyey udxiyo xoolo udxiyo uu qaybiyey fa saarat lii ani waxaa ii sugnaatay jadacatun mid jadaca ah jadacadi marka ama dhah sanad ama lix bilood ah fa qultu waxaan ya rasuulka allow saarat lii jadacatun neef jadaca ah oo ama bilood lix bilood jir amaba sanad jir ah oo idaa ayaa igu soo toosay faqala wuxuu yidhi daxi biha ku udxiyaysto ku udxiyayso xadiidka afar kun saddex boqol iyo ko iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qala alimaam nasai alintu akhbarna ismaaciil mascuud aljaxdari waa iqa qala xadathana khaalid ibn xadr hujaym waa iqatu dabt qala xadana hishaam ibn abi cabdilaahi sambar adastawai waa iqatun tabtun rumya biqadr can yaxya ibn abi kaiir waan soo marnay can bacja ibn cabdilahi aljuhani soo marnay can uqbat bn caamirin albadri radia allahu taala ardah waraxima jamiica ruwaat qala wuxu yhi qasama rasul nabiga yaa qaybiy sal sl bayn asxabi saxaabadiis u qaybiy adaaxiya udxiya ayuu qaybiyey fa asaabanii jadacatun mid sana jir oo ida ah amaba waxaa weeyaan lix bilood jir oo ida ah igu toostay faqultu waxaan ya rasul rsulka allow asaabatnii jadacatun jadaca ayaa igu toostay oo neef lix bilood dhammaystay oo ida ah amaba sanad dhammaystay oo ida ah faqala daxi bihaa kuu daxiyaysta ayuu nabig sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiid afar kun saddex boqol iyo laba iyo sideetanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nati alay mat abarna sulaym bn daawuud almahri waa iqa waa ninka la socya can ibni wahb qaal akhbaranii camr ibn xaariث alansaari waahiqat faqiihu xaafid can bukayr bn cabd alashaj alqurashi waahiqa can mucaad ibn cabdilaahi ibn khubayb aljuhani saduuqu rubama wahim can cuqbat bn caamir badri aljuhani weyaan waa saxaabi jaliilka taqaaniin qaal wuxuu yihi radi allahu ta dah raxima jamic ruwaat daxayna waxaan la udxiyeysanay maca rasul rasulka all jirkiis sal slm bijadacin mid jadaca lix bilood jir amaba sana jir ah oo min ada'ni ida ah xadiidka afar kun saddex boqol iyo saddex iyo sideetanaad waa xadiis saxiixa qala imam nas alay aqbana hanaad ibnu sari abu sari waa iqa fii xadiidihi can abilaxwas salaam ama salaam ibnu sulaym alxanafi hay waa iqat mutqin saaxiba xadiid can caasim ibn kulayb ibn shahaab aljarmi alkufi wa saduuqu rumiya bilirjaac can abihi abihiis oo ah kulayb ibnu shahaabi aljarmi alkufi ninka isaga waxaa weeyaan waa saduuqun wahima man dakarahum fi الصaxaaba qala wuxuu yihi kunaa waxaann fii safarin safar ayaan ku sugnaynay fa xadara aladxa udxiya ayaa marka muxuu ahaa wakhtigeeda la gaaray fa jacala wuxuu gudagalay arajulu nin oo mina annaga naga mid a yashtari inuu soo gata almusinata midda laba jirka ama sanad jirka ah cala tafsiirayn biljadcatayn laba sanad amaba lix bilood jir ah inuu kusoo iibsado iwa alaaa saddex kusoo iibsado fa qaala lanaa rajul nin baa nagu yidhi oo min musaynata ree musayne ah saxaabada muxuu ahaa nabigeenna calayhi salaat slaam ka mid ah kunaa waxaanan maca rasul nabiga alan jirn sal slm fii safarin safar faxadara hada alyowmu maalinkan oo ciid iladxaa ayaa soo xaadiray oo la gaaray fajacala wuxuu gudagalay arajul nin yatlubu inuu dalbado almusinata neefka sanadjirka ama laba jirka ah oo aricadka ah, biljadcatayni laba lix bilood jir amaba sanad jir ah oo ida ah inuu ku bedasho iwa alaad saddex ka mid ah faqaala rasu rasul u sal slm ina aljadaca neefka lix bilood jirka oo idaha ama sana jirka ah labada tafsiirba waan ku wada la sooma jeedaan yufi wuxuu oofiyaa inkastoo annagana u fiicanta inaan sidii macmuulka oo annagan ku dhaqan ah alimaam shaafici jadacada wuxuu qabaa u haystaa sanajir marsanajirkaan ku wadna ina aljadaca neefka idoo sana jirka yufi wuxuu ku filnaadaa ama uu istaagaa ama oofiyaa mima yuufi wuxuu oofiyey minhu xaggiisa athaniyu ay almusina midda laba jirka wixii ay ayuu oofiyaa weeyaan xadiidka afar kun saddex boqol iyo afar iyo una dambey cashirkeenna in sha allahu tabaaraka wa caawa waa xadiid saxiixa qaala imam nas ali abdul akhbarna maxamed ibn cabdilacla asancani waahiqa qaala xadana khaalid ibn xaalid hujaym waahiqatun dab qaala xadana shucbat waa imaamkii can caasim ibn kulayb ibn shahaab addan saban waa saduuq rubiya bilirjaa qala wuxuu samitu abi aan ka maqlay yuxadis oo ka warramay can rajuli nin oo saxaabada nabiga kamid alay sl slam rajulkaas waxba ma dhibaysa saxaabada jahaaladooda waxba kama dhibaysa weyaan qaala wuxuu yidhi kunaa waxaan ahayn maca nabiy nabiga ayaan la jirnay sala allahu calayhi waali wasalam qabla aladxa ciiduladaa ka hore biyowmeyn laba maalmood ayaan la jirnay nucطi waxaan siin bihaniyati midda laba jirka ah oo aricadka aan ku bedelan jirnay faqaala rasu u u sal slm ina aljadacata midda sanad jirka oo idaha ah tujzi way guddaa maa tujzi minhu haniya midda laba jirka ah oo mxuu ahaa aricadka wixii gudda ayada guddaa weeyaan hada wallahu aclam wsala اllah wslm calى cabdi rasuuli mustafaa